baahannahay subxaanahu jala jalaaluhu oo min ghinaahu waxaa ka mida inuu haddii uu doono adduunka inta joogto oo dhan u wada baabi'iyo fii aqala min lamxa ilbiraqsi inka yar oo kuwa cusub uu iska abuurto yaa ayuha الnaasu أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ومن غناه إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز marka rabbigaan isagoo sidaa qani nooga ah ayuu haddana na jecel yahay oo nawaaninayaa oo sida noo khayr badan noo tilmaamaya alkhayru kulluhu fi taqwaahum itaquu llaha ya ayuha اnnaasu itaquu rabbakum wakhshaw yowma laa yajzi waalidun can waladihi maalintaas cadiimka ah ee yowma alqiyaamo ah ee ballanta ilaahay uu qaaday subxaanahu jala jalaaluhu oo ofin doono iyo dhibkeeda iyo marmarka qaarkii qur'aanku tasaawiir iyo yani siyaalo kala duwan ayuu ilaahay noo tusinaya yacni waa maalinta walad uusan waalidkiisa waxba u qaban karin mawluudkuna una waalidkii waxba u qaban karin waalidkuna wiilkiisa waxba u qaban karin wakhshow yowma laa yajzi waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a shaya walow haba yaraatee waxbana u qaban karin ina wacd allahi xaq falaa taguranakum alxayaaة اdunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur waanadaa iyada ah iyo in aakhira la isxusuusiyo oo jannada iyo naarta laga sheekeeyo oo liqaa allah laga sheekeeyo waa daruura fi fii kulli muxaadara haddii la yidhaha halkan muxaadaro ka soo jeedii ku saabsan ayan shay xataa aroos haddii la joogo ay makaan la yimaado walaa budda min altadkiiri iyo in la isxusuusiyo arrinta horteenna taalla ee liqaa'u ullahi subxaanahu wa taasaan horta isxusuusinaynaa majmacan mubaaraga ahee isu yimid inaan horta balniyada aanu hagaajinno oo ilaahay dartiis inaanu isugu nimid subxaanahu jala jalaalu iyo in halkan aynu wada faa'iidaysanno faa'iidada ma aha keliya ninka hadlaya iyo kuwa kale inuu u faa'iidaynayo kan hadlaya iyo kuwan dhegaysanaya intaba fawaa'id uu ilaahay noo ballan qaadayo waa weyn baa jira laakiin daa'iman fawaa'iddaas haybiga ah waxaa lagu helaa biixdaari niya niyada in la soo xaadiriyo marka niyada aan soo xaadirsanayna waxay tahay fadhiga aynu isugu nimid inaanu ku helo abaalgudyadii waaweynaa ee ilaahay noo ballan qaaday kow inay naxariis nagu soo duldegayso in sakiino wax la yidhaah oo ilaahay qaybiyaadkiisa ka mid ah oo iimaanka ziyaadiya ilaahay nagu soo dejinayo inay malaa'igtuna hareeraynayso oo ay goobjoog ay noo tahay intaa waxaa ka wada weyn in allah rabu اlcaalamiina meliku uu agtiisa nagu xusaayo markaad taa niyaysatid oo aad niyaddaas aad istixdaartid baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siinaya xaqiiqatan waxaan kollayba muxaadaraadkii weli weeye halka kan waa uun xusuusintaa hore iyo inaan niyada hagaajinno iyo intaa aan fadhinno in sha allahu tacaala khayrkaas inagu socda iyo malaa'igtaana hareeraynaysa inuu ilahay ka rajaynayno subxaana wa tacala inuu noo taxqiijiyo iyo in qof walbaba meesha tan laysugu yimid sanad walbana laysugu yimaado uu isweydiiyo maxaan kororsaday maxaa ii kordhay shakhsiyan intaan ijtimaaciyanba la gaarin ah, shakhsiyan aniga maxaa ii kordhay salaadaydu intii hore ma ka hagaagtay cibaadadayda iyo rabbigayga jacaylkiisa ma kororsaday eh, qur-aanka jacaylkiisa ma ii kordhay niyad wanaagsan oo halkan inaan wax kororsado miyaan kala tegay mise way iska imiduun insha allahu horta qof wax waayayaa ma jiro oo saad la socotaanba dee xadiidkii saxiixa ahaa qoladii isu timidee ilaahay xusaysay ninaan ka mid ahayn oo weliba khadaa ahoo dembiilo ahoo dan kale u socday ayuu ilaahay yidhi isna waa u dembi dhaafay horta ilahay wuxuu yidhi malaa'igtayde waxaan idiin idinka markhaati gelinayaa inaan u dembi dhaafay dadka aniga xuskayga isugu yimid markaasaa malag odhanayaa baa la waxaa ku jira midaan iyaga ka mid ahayn oo dan kale u socday oo weliba dembiila oon fiicnayn markaasuu ilaahay odhanaya walahu qad qafartu isagana waa u dembi dhaafay hum اlqawmu laa yashqى bihim jaliisuhum waxaa dan weyna ah inaan inaad niyeysato adigu waa tiraahd anigu ilaahu dembi ahay dadkan ima oga wax waxaan ahay garan maayo laakiin fadhigaa iyo khayrkaa iyo dadka isugu yimid dartooda ilaahu iigu dembi dhaaf waana helaysaa in sha allahu tacaala cumuuman ikhwaani waa mahadnaqaynaa in sha allahu tacaala ilahay markaan u mahadnaqnay kadib muasasat ansaar الsunna calaa ra'siha aljarnaal aljiir iyo inta ma garanaysaa walaalaheen ah ee arrintan kala shaqaysay anigu hadda bil ku dhowaad baan joogay waana dabina uu ii dhigay xaaji jarnaalo musaabaqadii jaa-isatu sheekh cali suufina bisha geliyey mu'tamarkiina bisha aakhirkeeduu geliyey inta u udhexaysana waa inaad halkan joogtaa bay noqotay marka inkastoo alxamdulilah aan musaabaqa weyn oo iyaduna aad qiimo u leh mandheera aan kaga qayb galay oo maa sha allah ardadii yaryarka ahaa ee halkaa eh, aan ku soo arkay aan ka markhaati kacayo hortiina inay adduunka la tartami karaan fii kulli makaan ah, waxaan meesha aanu ku soo aragnay iyo jaa-isadii weyneyd ee halkan lagu qabtay ee iyadu laa mahiila lahaa ee ee qur-aanka xifdigiisa meehe qiraa'aadkii toddobada lagu tartamayey oo rag fataaxilahoo cajaa'ibla ay isu yimaadeen hadday noqoto lajnat taxkiim iyo hadday noqoto intii ka soo qayb gashay midha mar kale aanu ka hadli doonaaye haddii ilaah yidhaa marka khayrkaas fara badan baad horta ahlu kenya aad haysataan iyo wanaagga allah idiin kordhiyo waana tan keenaysa inaad birqabato u noqoteen oo dadkii oo dhanba isu keenteen oo halkan aada isugu timaadeen marka allah idiin kordhiyo waa u mahadnaqaynaa e, mu'asasat ansaar aلsunna iyo e, walaalaha e, kaalmadan u kaalmeeyey iyo inta uu xusay janalaalku iyo inta kaleba waan u wada mahadnaqaynaa waana u ducaynaynaa in sha allah dhammaan inta xaadiriinta ee soo xaadirtay ee wiilashiiyo gabdhaha iyo hoyooyinka iyo aabbayaasha iyo dhammaantiinna waa idin mahadnaqaynaa waan idin ducaynaynaa waxaan halkan isugu nimidna inay raxmadda ilaahay nagu soo wada degto iyo in ilaahay ducadeenna u wada aqbalo weeye in sha allahu tacaala warkeennuna insha allah way isu dambaynaa waxaa hadda aan halkan aan ka xusaynaa oo aan u ducaynaynaa annagu nabadgelyada iyo khayrkaa iyo barwaaqada iyo ma garanaysaa dabayshaa wanaagsan iyo naxariistaa baynu isaga jiraa dad walaalaheena oo la gumaadayo oo aan idinka qarsoonayn oo acdaa acdaa illaahi man lacnahum allahu waqadiba calayhim wajacala minhum alqiradata walkhanaaziira wacabad altaaquut kuwa uu ilaahay ku tilmaamay qaswatu lqalbiga waan yahabaa waxaan is idhahaa miyaynan arkin way arkaan yacni ilmaha yaryar ay gumaadayaan ay laynayaan iyo oohinta hooyooyinka ooyaaya miyaysan arkaynin laakiin jawaabtii waxaan ka helay fii suurati albaqaro ilaahay baaba wuxuu ku tilmaamay uma qasat quluubukum min bacdi dalika fahya kalxijaarati aw ashaddu qaswa markaasaa ilaahay weliba axjaartii e, e, wuu ilaahay sii tilmaamay liinkooda iyo jileecooda waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaaru oo waa min aliin oo wbiyaaba biyaaba ka soo baxayoobe waina minha lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu اlmaau waina minha lamaa yahbitu min khashyaة اllah xijaarada kuwaasaa ka mida laakiin iyagu waa ka sii daran yihiin marka dadkaas walaalaheena la gumaadayo inaan u ducayno meel kastoonu isugu nimaadno salaadaha ugu ducayno wakhti kastood furso heshaad ugu ducayso bal ha aadan ahaanin ka yacni aan warba ka haynin dadka walaalaha ee ilaahay jismun waaxid uu ka dhigay kama qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ina almu'mina lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda aw kaاljasadi اlwaaxidi ida اshtakaa minhu cudw tadaacaa lahu saa'iru اljasadi bالsahri wاlxuma marka waa u ducaynaynaa ilahay baan u baryaynaa allahuma ya ghiyaث اlmustakiiثiin wاlmufarij can اlmakrubiin wاlmurawix can اlmagmuumiin mujiiba dacwaة اlmuضطariin kaashif اlkarb ya rab اlcaalamiin ya ilaha اlcaalamiin ya man qaala fi kitaabihi aman yujiibu اlmuضطara ida dacaahu wayakshif الsuu allahuma اkshif الsuuءa can ikhwanina fi غaza وفي سائر فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ادفع عنهم العدو اللهم دافع عنهم بحق قولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم ارحم الضعفاء والمساكين الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ الراكعين اللهم ارحمهم برحمتك وأغنيهم برحمتك عن رحمة من سواك اللهم أغنيهم برحمتك عن رحمة من سواك اللهم أغنهم برحمتك عن رحمة من سواك اللهم عليك بالصهاينة المجرمين اللهم اخسف بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون وفريقا يؤسرون اللهم رد الكافرين بغيظهم ولا تنلهم خيرا واكف المؤمنين القتال إنك أنت القوي العزيز اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الكافرين وطهره من دنس المجرمين وأعده إلى حضيرة أهل الإسلام والمسلمين واكتب لنا فيه صلاة يرفرف عليها راية علم الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير كما نسألك يا الله أن تؤمن إخواننا في السودان وان تعيد لهم الامن والاستقرار يا رب العالمين وان تزيل عنهم الاعداء الاشرار اللهم ول امورهم خيارهم ولا تول امورهم شرارهم وسائر بلادنا بلاد الصومال واليمن وسائر بلاد المسلمين نسألك يا, يا الله يا كريم الأمن والطمأنينة والاستقرار وجميع الحاضرين اللهم اغفر لنا اللهم اشفنا اللهم عافنا اللهم أعطنا اللهم لا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم اجعلنا في هذا الاجتماع اجتماعا مباركا طيبا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله